bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى nabiyina mحamed wعlى آlih وصaxbih أجmaعin waxaan ku dhex jirnay kitaabkeeni ihbaat kowni sunati waxya min allahi tacaala qismigiisii horo waxaan kusii dhex jirnay dalaalat اlqur'aani calى ana sunata waxyu min allah qur-aankii oo na tusinaya sunnada nebiga uu ku hadlayo ama uu samaynayo in ay tahay waxyi min allahi tacaala aayaad baan qeyb kasoo sharaxnay marka waxaan ku dhex jirnay culammadii islaamka ahayd inay ku fasireen ilaahay uu yidhi wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikmata xikmadaas wa yucallimuhum alkitaaba walxikmata xikmadaas inay sunnada nebiga lagala jeedo hadday saas caddaato inay xikmada sunnada nebiga lagala jeedo in la soo dejiyay aayada tusinaysa oo sidii qur-aankii oo kale ayada nebiga lagu soo dejiyey soo dejintaas macnaheedina ay tahay macno ahaan in loo soo dejiyey oo sidii qur-aanka lafdigiisa aan loo soo dejinin marka eh, qeyb baan soo sheegnay qeybka labaad qaala albukhaariyu fi kitaabi alictisaami bilkitaabi wasuna min saxiixihi eh, bukhaari baan soo qaadanaynaa wuxuu ka yiriyey asigoo mar hore waxaan soo qaadanay culamada islaamka kasoo guuriyey in xikmada bimacna sunna ay tahay tanna waxa weyaan ra'yiga asiga uu qabo bukhaari waxaanu ognahay waa ninka dadka muslimiinta oo salafu saalix ragga ugu hor horeeyo aqoon iyo garasho sunnada nebiga la gartay inuu yahay raqam waaxid inuu ka yahay ragga hore hore aan dhaha raqam waaxid hadduusan ahayn safka horew kaga jira waa la ogyahay kitaabkiisa saxiixa ahaa in la yidhi asaxu kitaabin bacda kitaabi illahi tacaala caalamka waxaa laisku waafaqsan yahay nin kastaba takhasuskiisa in lagu ixtiraamo marka ninka hadduu kahraba yahay oo korontada uu ka shaqeeya waxaan leenahay annaga faraha lama geli karna korontada ha loo keeno ninka haddii uu jirada nin dhakhtar ha loo geeya baan leenahay marka haddii sunnadii nebiga inaan wax ka ogaana aan rabno dadka dhakhaatirteeda oo macnaheeda fahmayo oo ummadda islaamka ugu horrey inaan weydiino waa nin gaal ah iyo nin calmaani ah iyo nin jaahil oo meel iska jooga intuu iska fadhiisto waxna aanan baranin sunnada nebiga aniga ma aqbali karo macnaheedii saasay tahay inuu noogaga jawaabo ma ah marka waa in loola laabtaa dad kastaba dadka takhasuska fannigaas ule in loola laabto weeyaan marka bukhaari waxaanu ognahay acrafu nnaasi bisaxiixi alxadiidi min saqiimihi markaasuu wuxuu uri kitaabkiisa oo bukhaariga kitaabkiisa saxiixa ah kitaabu uqaabsa kitaabu ahaara kitaabu asalaat kitaabu alcilmi kitaabu aliimaan yaa ku dhex jirto min beyni alkutub waxaa ka mid a ah kitaab la yiraahdo kitaab la yiraahdo kitaabu lictisaami bisunna bilkitaabi wasunna markaasuu wuxuu uri baabu maa kaana nabiyu sal allau alayh wasalam yus'alu mima lam yunzal calayhi lwaxy wuxuu baab ugu dhigay nebiga wixii la weydiinay waxyina ay kusoo dejin ayna kusoo degin markii wax la weydiiyo nebiga wuxuu ka dhihi jiray iyo meeshan kusoo qaatay markaasuu wuxuu iri fa yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray laa adri waxyaa wax baa la weydiina xugum sharci ah markaasu wuxuu leeyahay nebiga laa adri laa adridaas macno weynay nebiga agtiisa kaga fadhisaa liannahu haddii uu ahaan lahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam nin ra'yigiisa isay wax ay la tahay wax ugu jawaaba la adri ma dhihi lahayn waxaan saanay tahay uu dhihi lahaa laakiin inuu waxyi raacay waxaa kugu daliil eh wixii lagu soo dejiyo waxyana waa waa ugu jawaaba dadka wixii kale waxuu le aniga ma aqaano markaasuu bukhaari wuxuu usoo deliishtay liqowlihi tacaala bima araaka allah ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah aayaddaas wuxuu iri ilaahay kitaabkan kugu soo dejinnay kitaabkaasoo ilaahay kalaamkiisa ah iyo wixii hoosgalayo sunnada nebiga sharxiisa ah waxaan kugu soo dejinay litaxkuma inaad kala xukmisid bayna annaasi bimaa araaka allahu ilaahay wuxuu ku tusiyey marka nebiga laa yaqdir an yaxkuma bayna annaasi bihawaahu inamaa yaxkumu bayna annaasi bimaa araahu llah ilaahay wuxuu tusiyey marka waxaan ogaanay bukhaari aayaddaas wuxuu u soo dariishtay inuusan nebiga min qibali nafsihi wa min cindii uusan wax ka dhahayn ee uu yahay wuxuu ka jawaabay oo dhan bimaa uuxiya ilayh intaas markuu baabkaas ku yiriyey wixii axaadiida uu keeni doono waad arki doontaa laakiin intaasaa waxau dalaalay leedahay uma qaala albukhaari fi lbaabi aladii bacdahu baabkaas markuu axaadiidiisa sheegay wuxuu yihi baabu tacliimi الnabiy sal اllau alيه wasalam ummatahu min alrijaali wالnisaai mima callamahu اllah laysa bira'yin wala tamhiil fiiri bukhaari baa haddana wuxuu soo khulaaseeyey waxaan baab uga dhigayaa buri nebiga ummadiisa inuu bari jiray ragga iyo dumarka bimaa callamahu llah ilaahay wuxuu baray uu bari jiray wuxuu ilaahay barin dad ma bari jirin ayib laysa bira'yin uu yihi markaas walaa tamthiil nebigu wuxuu dadka bari jiray ra'yikiisa ana ma ahayn mithaal asiga iyo waxyaala ay la ay macnaha mudnaan la noqotayna nebiga dadka wax kuma bari jirin laakiin muxuu wax ku bari jiray ilaahay wuxuu baray yuu bari jiray bimaa callamahu llah markaasaa waxaan ihi labadaas tarjamo uu bukhaari soo qaatay waxay tusinayaan inuu bukhaari u arko sunnada nebiga waxyi inay tahay sida qur-aanka oo kale oo nebiga sunnadiisa uu la kulmayo min allahi tacaala uu ka qaadanayo siduu qur-aankaba ilaahay ugu yimid inkastoo iskala badelan yihiin lafdigooda iyo macnahooda ayib intaas bukhaari aan ka soo qaadanay mithaal ahaan markaasuu haddana waxaan ku xijinay ibnu jariir itabari ibnu jariir tabari ninka tafsiirkaas oo waxa weeyaan eh, jaamic lqur'aan kitaabkaas la yihahdo fi ta'wiili aaya lqur'aan kitaabka loogu magac daro tafsiir ibni jariir bal weydii culamadoo dhan acdamu tafsiirin calaa wajhi اlardi waa tafsiir ibni jariir itabari waa ninkaa imaamkaas oo sunna loogu dambeeya tafsiirka yaa wuxuu yidhi asigane inay xikmada qur-aanka ku soo aroortay sunnada nebigaa lagala jeeda asoo sharxay fii qowlihi tacaala wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi yaa wuxuu yihi canaa ilaahay wuxuu ula jeeda cana wadkurna maa yuqra'u macnaa aayaduu fasiraya ilaahay aayaddaas wuxuu ula jeedaa wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna wadkurna maa yuqra'u wixii lagu akrinayo fii buyuutikuna oo min aayaati kitaab illaahi ah iyo walxikmati qaala wuxuu yiri marka imaamu ibni jariir wayacni bilxikmati maa awxaa ilaa rasuuli illahi aw maa uuxiya ilaa rasuuli illahi wixii loo soo waxyooday oo min axkaami diin illahi ilaahay diintiisa axkaamtiisa walam yanzil bihi qur'aanu oo kusoo dejin wadalika sunnatu buu yiri marka asoo fasiray xikmadii wayacni bilxikmati maa uuxiya ilaa rasuuli illahi min axkaami diin illahi walam yanzil bihi qur'aan wadalika sunnatu wax kasta uu nebiga xugum ka bixiyo qur-aan haddayna ku aroorin waa sunnadii nebiga buuri marka fiiri a'imadii oo dhan sidaasay isku raaceen haddii xikmadii ay sunnadii nebiga tahay sunnadii nebigana waxay waxaa weeyaan xikmadana waxyo lasoo dejiyo waa waxaan mithaal ahaan u qaadanay oon hore usoo sheegnay dadka caqlaaniyiinta lagu magacaabi jiray oo firaqda muctasilada la yiraahdo waa dadka sunnada nebiga uga fogay dadkao dhan waa bal waxaa lagu tiriyaa firqada sunnada nebiga la dagaalanto qaar ay yidhaahdeen sunnada xujo maba aha qaar waxay yidhaheen caqiidada xujo uma aha qaar waxay yidhaahdeen midda mutawaatir keligeeda xujo ah wixii baadilka ay daldali jireen oo dadka ay ku qasbi jireen oo imaamu axmed ibni xambal lagu tumayey oo lagu garaacay wixii oo dhan hadda maanta way iska dhammaadeen wax madhab muctazila la yiraahdo oo jira male alxaqu axaqu an yutabac wuxuudi way dhammaadeen baadil ninkii moodaya meel inuu gaarayo asiga unbaa taariikhda u galaysaa meeshaasuuna ku harayaa asiga fa ama azabadu fayadhabu jufaa'a wa amaa maa yanfacu nnaasa fayamkusu fi lardi buu ilaah yiri ninka baadilka uu gurmanaya yuusan u malaynin baadilkan inuu ummadan ku dhumi karo asigaa isku dhibay man camila saalixan falinafsihi waman asaa fa calayha ummadan islaamka caadaa badanay soo martay waa la gumaystay wax kastaa lagu sameeyey diinteedii sidii bay uga caddahay adiga marka ha umalaynin inaad nin meel ka hadlay oo sunnadii nebiga ma jirta yiriyey inuu islaamka dhaawac u geysan kara yuusan ismaraynin laakiin ha ogaado inay dhibkaas asiga kusoo laabanay qoladaas waxaa lagu yaqiinay haddii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ayaga waxa ay u yaqaaneen qawaacid iyo usuul ay dhigteen caqligooda ay ka samaysteen hadday iskhilaafaan waxay leeyiin la mantiqa iyo caqliga wuxuu tusiyaa la qaadanaa sunnada nebiga maya liannahu waxa weeyaan furaada baa lagu wariyey dad gaar ah baa wariyeen qofkaasna wax waa iloobi karaa waxna waa imaami karaa laakiin caqligeennu waa mustaniir waay wixii aan ku aragno waa wax sax eh qoladay yiraahdeen xataa markii ay u yimaadeen waxaa kamid ah nin zamakshari la yirahdo kitaab alkashaaf la yirahdo ou leeyah fi tafsiir qur'aan alkariim eh, wuxuu kaloo leeyahay alfaaiq fi tafsiiri aw fi eh, fi qaraa'ib alxadiid yani kalimaadka qariibka oo xadiidka nebiga kusoo aroortay uu fasiray marka ninkaas waa nin oo sheikha ah oo caalim ah laakiin ilaahay wuxuu ku ibtileeyey oo ku dhacay waa muctazili caqligiisa dadka oo waxay ay tusiyaan qaadanaya caqiidada weliba bidaat usuul oo sunnadii khilaafsan yay samaysteen ninkaas xataa allaha ka dhigee markuu u yimiday wamaa anzala calaykum min alkitaabi walxikmati markuu sharxay marka zamaqshari wuxuu iri qaala min alqur'aani wasuna fiiri wamaa anzala calaykum min alkitaabi alxikma wuxuu ku fasiray min alkitaabi qur'aan walxikmana asunna buu yiri wa fii qowlihi wuxuu ku fasiray wayucalimuhum alkitaaba walxikmata qaala wuxuu iri alqur'aan wasuna waay marka ninkaas zamaqshari ah maanta hadduu heli kara dariiqa uu kaga wareegto ina xikmada sunnada lagu fasiro wuu ka wareegan lahay liannahu dan baa uga jirto liannau sunnadu way hortaagan tahay waxaa la malaynayay inuu yidhaahdo zamakhshari xikmada qur-aanka kusoo aroortay waxaa lagala jeedaa bilfiqhi bilfahmi waalfiqhi fi ddiin inuu yidhaahdo asigoo taa uu ugala jeedo inuu sunnada shanigeeda ku yaree sayna uusoo hor istaagin laakiin maadaama xaq waadix ay tahay meel loogaga wareegtana ay lahayn yaa dantii waxay ku qasabtay inuu a'imatu sunna ku raaco ou yidhaahdo xikmadii oo qur-aanka kusoo aroortay ama aayaadkan calaa aqali taqdiir ku soo aroortay waxaa lagala jeedaa sunnada nebiga macnaha wuxuu qiray markaa sunnada nebiga in lasoo waxyooday ee nebiga jeebkiisa wuxuu ka keensaday aysan ahayn saasuu qiraya marka sunnadii taas waxa weeyaan waa iyadoo lasoo dejiyey sunnada iyadoo la baranayo ilaahay wuxuu ri anagoo ka hadlayna amaa tacliimu sunnati fa fii qowlihi tacaala sunnada sida qur-aanka oo kale in loo bartay waxaa tusinaya qowluhu tacaala huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin aayaddaas waxay ku soo aroortay meelo badan waxaa ka mid a meelahay ku soo aroortay suurat ljumuca iyay kamid ay ka mid tahay ilaahay wuxuu leeyahay huwa ilaahay aladii alla bacatha soo saaray fi lummiyiina dadkii ummiyiinta ay rasuulan usoo bixiyey rasuulkoo minhum ayaga ka mid eh. rasuulkaasoo yatluu calayhim ku dul akrinaayo aayaatihi ilaahay aayaadkiisa ku dul akrinaayo wa yusakiihim dadkaasna tahirayo oo waxay dembiga isaga dhaqaan barayo wa yucallimuhum alkitaaba xid kitaabkiina barayo walxikmata xikmadina baray alkitaab qur-aankii waay waalxikma la baranayo maxay tahay sunnatu nabiy sala allahu calayh wasalam sunnada waxaa loo bartaa sidii kitaabka ilaahay loo barto wa in kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxay ahaayeen waa laleeyahay intaas uu nebiga loo soo dirin ka hor dad dhunsan bay ahaayeen ilaahay baa ku manaysta rasuulkaas inuu soo diro jahliga uu ka saaro waxa ilaahay uu ka rabana uu u akriyo marka xikmada la sheegay aayaadkan ayadoo qur-aankii la xiriirto in waxay tusinaysaa marka in la soo dejiyey in xikmadii la akhrinayo in la baranayo intaasoo dhan waxay tusinaysaa inay xikmadii inay sunnadii nebiga ay tahay liannahu wax fahmi fahmi lama akhriyo fahmi lama soo dejiyo fahmi lama barto oo wax meel ku yaallo oo la baranaya ma aha haddii qofka fahmigii fiqiga la baran lahay fiqiga bimacnaa tafaquh fi ddiin dadkao dhan fuqaha bay ahaan lahay laakiin waxuu ilaahay ku siiyayn bay noqonaysa ayib marka madlabkaas waxaan ku dhaafaynaa meeshaas waxaan ogaanay inay eh, sunnadii ilaahay markuu nooga hadlay iyo qiimadeeda inuu xikmo ka cabiray xikmana waxaa la yidhahdaa wadcu shay fii mawdicihi shay kasta meeshii uku habboonay la dejiyo nebiga iskama hadlo waxa loo baahan yahay iyo xukumka sharciga buu iswaafajinaya sidaasaa xikmad loogu magacaabay sunnada nebiga matlabka labaad waxa weeyaan alamru biiqtidaai اnnabiyi fiihi dalaalatun calaa kowni sunnati waxyan min allah madlabka labaad ilaahay inuu na amro inaan nebiga ku dayanno waxay daliil u tahay sunnadii waxyi inay tahay qofkii waa isweydiin karaa say ku dhici kartaa ilaahay waxaanu ognahay oon isku waafaqsannahay kitaabkiisa kariimka inuu nagu amray oo u yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kahiira aayaddaas macnaheeda waxa weeyaan waxaad leedihiin laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaahi uswatun xasana inaad ku dayataan si fiicanna aada ugu dayataan wanaagga aad kaga dayataan liman yaa iskale yarju llaha walyowma alaakhir nebiga waxaa ku dayanayo nin ilaahay rajaynayo inuu la kulmayo lana xisaabayo ninkaas suu ugu badbaado arrintaas buu nebiga ku dayanaa walyowm alaakhir iyo maalin aakhira inay jirto ninka rumaysan oo hadhow ay janno iyo naar jirto siduu xumaanta ugu badbaada nebigu ku dayanaa wadakara allaha kahiiran baa layidhi markaa ilaahayna wax badan badanoo xusa si uu imtixaankaas kaga gudbo aayadda macnaheedii horta saa weeyaan markaan ka nimaado waxaanu niri nebiga inuu ilaahay na amra inuu ku dayanno laba midkood waa saddex mid saddexaad ma jirto inuu ilaahay nebiga lagu dayda inuuna yiri asoo shaqo aan ku lahayn nebigaas wuxuu sameynaa iyo waxa kasoo fulayo asoon ilaahay aan waxba kulahayn inuu na yiraahdo nebigaas ha lagu daydo meeshuu mara halayskala maro inay tahay taas hadday caqli iyo mantiq waa diidaysaa taas waxay ahaan lahayd ilaahay rasuulkiisa inay isku xirnaynbo liannahu haddii nebiga halaysaga dayda la yiraahdo qof bashar ahoo towjiihaad ilaahay aanan qaadanayno asiga keligiis halaysaga dayda haddii la yirahdo macna rasuulnimada wax ka bixi yaa meesha ka bixayso liannahu rasuul waxa weeyaan howl gaar aha loo soo dhiibay dadkaan gey baa layidhi marka xaq uma laha min cindii inuu wax ka keeno taas marka suuragal ma aha inuu ilaahay na amro nebiga ha lagu daydo asoo nebiga waxa looga dayana hore aan u sii siinin suuragal ma aha ikhtiyaarka labaad waxa weeyaan ilaahay inuu na amro nebiga inaan inaan ku dayanno oo aan raacno waxaan ku raacaynina ay yihiin nebiga hore wax loogu caddeeyey oo loogu bayaaniyey uu ilaahay u sheegay markuu diintii waxyigii sunnadii iyo nebiga loo soo dejiyey oo nebiga la amray labadaas ha ka bixin yaa la layiri nebiga raaca maxaan ku raacaynaa marka wixii ilaahay horey u sii siiyey oo kitaabkii iyo sunnadii ah fiiri markaan markuu ilaahay leeyahay waa ku dayda markuu leeyahay waxaa loogu dayanaa wuxuu hore ilaahay nebiga uu siiyey waa oo towjiihaad ah ou nebigana ka baxaynin arrintaas ayada liannahu rasuul hadduu yahay laysa lirasuuli xaqu tasarufi fi risaalati alatii kullifahu biha biiblaaqiha haddiiba rasuulki risaalo loo soo dhiibay had hadda warqadcid haddii lagugu dhiibo oo warqadii lagu fahamsiiyo oo idi intaan ku taalo warqadda dadkaas u sheeg xaq maad u leedahay waxaan ku olin inaad u sheegtid mantiq maaha anagaan aan yeelaynin fa kayfa rasuulka ilaahay uu u samaynaya waxaan loosoo dirsan waxaanan u sheegaya marka waxa weya wuxuu noo sheegay waa waxa ilaahay horey ugu sii sheegay taasay macnaheedii tahay taas marka waxaa ka laasimaya nebiga wax allaala wuxuu la yimid oo dhan oo ama asiga uu oraahdiisa ah ama afcaashiisa ah inay tahay mid ilaahay uu u idmay marka nusuustiina saasay tusinaysaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku yiri waxaa tiraa nebi maxamedow qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim suuradaas aayadda suuradda yuunus ay ku jirtaa qoladii kufaarta ah waxay yidhaahdeen i'ti biqur'aanin gayri haada aw badilhu waxaa nebigu waa isku cadaabannahy qur-aankan siduu yahay uma wada qaado karno laba khiyaar markaan aan aan galno qur-aankan waxay yidhaahdeen i'ti biqur'aanin hayri hada qur-aanka ka duwan oo dadkaadii iyo ummadaadii iyo dhaqankoodii iyo caadaadkoodii waafaqay noo keen haddaadan wada keeni karin aw badilhu markaa qeyb yar haddana aayad bixin ku sameey aayadaha nagu taagtaagan naga googoy bay yidhaahdeen marka waa isku soo dhowaanaynaa inaan ku rumaynaa dhici karto marka intuu nebiga jawaab siino waxyaa u soo degay waxaa la yidhi waxaad ku tiraada qul nebi maxamedow ku dha ilaahay baa dhahay maa yakuunu lii aniga malihi an ubadilahu qur'aankii inan bedelo min tilqaa'i nafsi aniga awood oon aniga keligii iska bedeli kara ma aha laakiin ilaahay hadduu waxyigaa intuu iga qaato haddana waxyi kale igu soo bedelo ama qur'aan kale ama aayadan aayad ku nasakha ilaahay asaa iska leh waxa asiga xaq u leh laakiin aniga aayad laysoo badejiyey ma bedeli kari markaasaa waxaa leeyi waxaad ku tidhaahdaa in attabicu ma raacayo intaas bimacnaa maawo inna fi in attabicu ma attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii laysoo waxyooday mooye fiiri marka nebigu wuxuu leeyahay aniga waxaan raacaya wixii laysoo waxyooday keli ah macnaha wax agtayda kama keensan kara taas maxay daliil u tahay kulu maa yasduru min الnabiy sal اlه عalيه wasalam min xukmi wa qowli wa ficli wa taqriiri anahu waxyun min allah markaasu wuxuu iri inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba ywmi cadiim inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa haddii aan ku kaco inaan qur'aankii wax ka bedelo ama asiga dhan aan bedelo ama waxaan lay idmin aan dadka ula tago waxaan ka cabsanayaa innii akhaafu in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo arrintaas aad ii sheegteen aan sameeyo cadaaba yowmin cadiim maalin cadaabkeeda uu weyn yahay baan ka cabsanaya dayib waa nuqto muhim jiddan waay marka waxaan annaga helaynaa hadirtaan nebiga wax badan uu na amray wax badan uu naga nahiyey intoodina qur-aanka ay ku jirin hadda fiiri axaadiida nebiga axkaamta lagu caddeeyey bal adiga ama baabu salaad fiiri baabu tahaara fiiri baabulbeyc fiiri baabu sowm fiiri abwaabtaas sunnada nebigu kusoo aroortay inta qur-aanka kaga jirta wax yar waa marka waxaan leenahay waxaa dhan oo axaadiida ku qoran nebiga min cindii buu kala yimid maan leenahay mase waxaas waxay ka mid yihiin wixii loosoo waxyooday oo inuu raaca lagu eh, eh, la amray jawaabta waxaa oo sariixa ah in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay aniga waxaan raacayaa wixii laysoo waxyooday oo ah eh, sunnadii oo laysoo waxyooday iyo kitaabkii qur-aanka kariimka ahaa marka waxaan ka fahmanay wa muqtadaa qowlihi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxay tusinaysaa annahu laa yaatii bishayin inuusan la imaanaynin min tilqaa'i nafsihi nabiga tilqaai nafsi ay min cindi nafsihi inuusan kala imaanayn tilqaa waxaa weeyaan bimacnaa cinda waladun wa wa calayhi falaa yastaqiimu macna alaaya aayadda macnaheeda ma toosayo in ilaa in bilqowli biana sunnata waxyu min allahi aayadda macnaheeda si kale ku toosaysa male in la yidhah waxaan xadiid ahoo qoran waa wax nebiga loo soo waxyooday marka hadduu xadiid raacana waxyu raacay haddii uu qur-aan raaceen waxyuu raacay in la yidhaahdo unbay ku hagaagi kartaa marka nebiga waxau noqonayaa fii kila amrayni nin la amray inuu waxyiga raaco waxyiga la akhrinayo qur-aanka ama macnaha loo soo waxyoodo sanaga inuu sunnada raaco ayib haddana waxaan arkaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu nebiga ku amray meel kale inuu dadkoo dhan u caddeeyo waxaa la yidhahdaa asaraaxa raaxa ama fi saraaxati raaxa la yidhaahda qofka wax caad markuu la yimaado mee loogu soo hagaago u yeeshanayo nebiga weligiis ummadda ula imaanay wax madmadow ah eh, ulama imaanin marka waxa weeyaan ilaahay wuxuu nebiga amray dadkoo dhan inuu u sheego si jamaaci iyo si furaada ah siran wa calaaniyatan inuu dadka o dhan u caddeeyo uu yiraahdo aniga haddii aan ahay rasuul wax aniga keligay aan la imaan kara ma jirto wixii ilaahay uu soo amray bas unbaan la imaan karaa aayaddan kale fiiri suurat alaxqaaf ku jirto qul maa kuntu bidcan min alrusuli wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum in attabicu ila maa yuuxaa ilaya wamaa ana ilaa nadiirun mubiin markaasaa waxaa la yidhi nebi maxamedow dadkan adiga moodaya waxaan min cindi nafsika inaad kala timiday waxaad ku tiraahdaa qul maa kuntu ma ihi bidca min arrusuli nin rusushi ka duwan oo wax iska bilaabanaya keligay bidac waxaa la yidhaahdaa qofka dadkii wixii horan soo jiri jirin weligeed la aqoonin la yimid marka aniga wuxuu leeyahay rusushii hore ilaahay soo diinay ninka duwan ma ihi markaasuu wuxuu u caddeeyey wamaa adrii ma ogi maa yufcalu bii walaa bikum aniga wax laygu samayn doono qiyaamo iyo waxa laydinku samayn doono anigaa waxa weeyaan amarkao dhan gacanta igu jiraa maanta waxaan idin sheegaa kulligiin cadaabaad mutaysateen aniga kayta waay ma idin dhihi kara buuri laakiin maxaan aniga wadiifadaydi tahay in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya aniga waxaan raacayaa wixii laysoo waxyooday oo fii kitaabin aw fii sunnatin wamaa ana ilaa nadiirun mubiin aniga ma aha ilaa dadka nin u digo oo cad oo waxa weeyaan wax baa laysoo dhiibay war waxaan haddaad qaadataana jannaad ku tegaysaan haddaad diidaana naaraad ku tegaysiin sidaasa aniga shaqadayda ay tahay mooye dadka mustaqbalkooda iyo waxay la kulmi doonaan ilaahay baa iga yaqaana buuri fiiri hadduu nebiga ahaan lahay mid asiga agtiisa wax la yimiday fulaanow adiga waxaa kuu qoran intaas fulaanow waxaa qiyaamo la kulmi doontaa intaas fulaanow adiga jannaad geli doontaa u dadka u qeybi lahay ninkii loo sheego lihi saxaabi fulaani jannaduu galaa nebigu waa u sheegay ninkii kalena wuxuu iri hala dadaalo ilaahay baa naga og waxaan ahaan doono marka taas waxay tusinaysaa marka aayaddaas haddaan iska akhri jirna maanta wax badana nooga baxa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah walyowm alaakhira wax badana nooga soo baxay oy aayaddii na tusisay in waxa nebiga uu samaynayo o dhan wuxuu ilaahay raalli ka yaho hore usuusi inay tahay haddii kale nalama amri lahayn inaan ku dayanno liannahu meeluu na geynaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala ma raalli kama aha inuu qof wuxuu rabo iska sameey ayib taas waxaan intaas kusoo ganaanudaynaa dalaalat lqur'aani calaa ana sunnata waxyun min allah qur-aankiyaana tusiyey aayaadkiisii intii yareed aan kasoo qaadanay inay sunnada waxyi min allahi tacaala tahay madlabka labaad dalaalatu sunnati calaa ana sunnata waxyun min allah sunnadii nebiga ouna yiri xadiidkiisii ahay yaan aan ka dhex helaynaa axaadiid badan tusinayso sunnadiisa asiga nebiga inay tahay waxay tusinayso markaasaan waxaan muqadimo ahaan uga dhignay nebiga waxyaalo badan oo qeyb ah qeyb waxaa la yidhaahdaa waxa dhici doono oo annaga aan waqtigooda gaarin iyo wax hore u dhacay oo wax nooga soo warama ay lahayn aadam iyo wixii ambiyada ka dambeeyey nebigu waa nooga warramay wax badan sunnadiisa waxay qur-aanka layskuma haysta waa lagu waa laisla wada ogyahay wax badan oo qiyaamada dhici doonana nebiga intuu qur-aanka sheegay in ka badanoo noogaga sheegay ayib marka taas macnaheedu waxa weeyaan nebiga waxaa maqanoo kheybiyaadka uu noogaga waramay waxay tusinayaan nebiga inuusan min cindi nafsihi uusan ka hadlin ee waxi uu uga hadlay liannahu haddii umamtii hore wixii ka dhaceen hadduu nooga waramay nebiga asiga lama joogin ayb so marka noogaga waramaya muuse iyo ciise wiyo muuse iyo fircoon wax dhexmaray ciise iyo qowmkiisii nuux iyo qowmkiisii wixi qur-aanka lagu sheegay waxaan ahaynuu noogaga waramay nebiga marka waxuu nebiga noo waramay oo sidii khalqigii markii la abuuray laga soo bilaabo ilaa qiyaami saaca nebigu waxau nooga nooga waramay qalim qalam ilaahay inuu abuuray ou qalamkii amar ku siiyey inuu isla markii wax qoro oo maa yakuunu wamaa kaana yuu n ilaahay amray inuu qoro wuxuu kaluu nebiga nooga hadlay waxyaalo badan oo samaawaadkii ardada ku saabsan masaafada u dhexaysaba ha ahaato xadiidkiisii wuxuu ri maa bayna asamaai waasamaa mi-ati caam haddii ha loo socdo liilaa shan boqol oo sanaa loo socon kari lahay wuxuu noogaga waramay ambiyadiisa ilaahay ambiyada uu soo diray iyo rususha iyo aqwaamtoodii waxa dhex maray wuxuu qur-aanka ka waramay maahane wax kale yuu nebiga noogaga waramay wax badan ayb wuxuu kalou noogaga waramay qur-aankii xataa markuu ashyaa badan nooga waramay nebiga wuu sii cadcadeeyey oo waa sii sharxay mathalan qiyaamada qur-aanka ijmaalu ugu hadlay nebigu wuxuu sheegay inuu buundo ay jiri doonto jisri oo jahannama la dul dhigay dayib dadka say uga gudbayaanuu noo sheegay meel qantaro la yidhah dadka in lagu xabisaabaa la sheegay nebiga xowd inuu leeyahay buu sheegay intuu xowdkaas weyninkiisa iyo galaasaha lagu cabaya buu noo sheegay wuxuu kale noo sheegay dadna inay ka cabi doonaan dadna loo diidi doono wuxuu nebiga noo sheegay markii xisaabta laysugu isugu yimaado qoraxda ilaahay markaa uu abuuri doono inay dadka usoo dhowaanayso ilaa dadkii ay dhididkoodii sidii oo baddi oo kale ay umaashaynaysa ninkii dembigiisa u bato ayib waxau nebiga noo sheegay dad badan inay jahanamo galayaan maadaama ahlu tawxiid in yihiin lasoo saari doono sida ayagoo gubteen tafaasiil aada wada ogtihiin oo ciddiidiisa ay laheen oo qur-aanka ay ku qorneen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay baa jirto marka umuurtaas kheybiyaadka uu nebiga ka waramay caqli maa lagu keenay bal hadda adaanku ku weydiinayaa yani nebiga intuu fariisay caqligayga waxaa jiri doonto jahanamo ina buunda lagu taagi doono caqli maa lagu keenay mase waxyaa lagu keenay ayb in dadka ay qoraxda u soo dhowaan doonta kullun biqadri acmaalihi ma caqliyaa lagu keenay mase waxyaa lagu keenay wahaakada haluma jaran wixii kale sii daba raac geybiyaadkaas nebiga uu ka warramay waxaan ognahay bani aadamka caqligiisa kuma keeni karo waxaa lagu heli karaa keli ah laba shay midkood inay noqoto qof iska beenlow ah oo waxuu yahay aan jirin ee wixii wixii lasoo noqotaba dadka u sheegay sheeka baraley baa la yidhaahda waxaan u nin muslim ah iska dhaafay nin gaal inuusan lahayn maxamed nabi maxamed caleyhi salaatu salaam aa nin beenlow ahay oo sheeka baraley dadka u sheegi jiray nin dhahaya ma jiro nin majnuun ahoo meel iska socda waa goonigeeda marka waxaa weeyaan qoladii nebiga loolanka ay kula jireen weligood ma dhihin nebi maxamedow waxaa weeyaan eh, kadaab baa tahay inamaa kaanuu yaquuluuna muxamed alamiin saadiq ayib marka waxaan ku ogaanay waxaa nebiga uusan soo gaarin iyo waxa dhici doono noogaga waramay min caqlihiina noogama waramin beenna ilaahay kama sheegin wax loo soo waxyooduu ku ogaaday markaasaa ilaahay liannahu ilaahay wuxuu yihi caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul u fiirso aayaddaa si fiican u dhuux macnaheedi ilaahay waxa weye caalimulgheyb waxa maqan allaha og waay heybka qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah waxa heybka a aslan ilaahay unbaa og markaasaa waxaa ilaahay wuxuu yihi falaa yudhiru calaa geybihi axada hal qof oo ilaahay heybkiisa ogeysiinaya ma jirto ilaa man irtadaa min rasuulin ninkii laga raaliyahay oo rasuul e mooye marka khaybiyaadkaas waxa hore u dhacay iyo waxa dhici doono waxaa wax yar laga ogeysiiyey rususha ka jirto ma aha inay rususha heybka oo dhan inay og yihiin qul low kuntu aclamu alghayba lastakthartu min alkhayri yacni waxaa layidhi nabi muxamedow dadka waxaad ku tiraahdaa say maskaxdooda u saxanto haddii aan qeybka ogaan lahay waxa weeyaan khayrkaan badsa lahay liannahu ninka haddii waxa dhacay oo ogyahay biri jidkaanaad maray in jidkan oo baabuurku xiran tahay oo jidkii aan la mari karin haddaad sii ogtahay ma mari lahayn meeshaan haddaad maraysid jidkan oy dugaa kuugu cunaysa aad ogtahay waad ka wareegan lahayd macnaha waxa weeyaan meeshii aan ku dhaman lahaynaan isaga soconnaa berina waxaad arkaynaa ninki jidkii waa ku dhacayaa shil buu ku galayaa webigii buu ku dhacayaa sababta waxa weeyaan qeybka ma ogin marka waxaa la yidhi walow kuntu aclamu lgeyba lastakhartu markaasaa ilahay wuxuu iri waaba soo socota aayaddii ilahay wuxuu iri qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waاlardi اlgeyba ila allah aayad kalena waxay tiriyey qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila ma shaa allah war cad weeyaan arrintan ayada dadka inay si fiican u dhegeystaan nebi muxameda waxaa layidhi qul dadka waxaad ku tiraahdaa nebi muxamedow laa amliku ma hananayo linafsii ani naftayda nafcanna uma hananayo wax wanaagsan walaa daran dhibna uma hananayo ilaa maa shaa allah waxa nafci hadday isoo gaaraanna ilaahay baa ila doonay dhib hadday isoo gaaraanna ilaahay baa ila doonay walow kuntu aclamu lghayba haddaan gheybka ogahayne lastakhartu min alkhayri khayrka waan badsanahay buuri wamaa masaniya u xumaanna ima taaban lahayn liannahu waxa dhacay haddaad sii ogtahay meesha dhib kuugu imaana waadba ka wareeganay waxa wanaag kugu jirana waad aadi lahaydba laakiin waad aragtaa waxa weeyaan waxyaalo badan hadda nebiga ghaswatulxudaybiya uu soo baxay inay cumraystaan ayagoo kun iyo shan boqol ah haddii uu qeybka og yahay oo in la celina uu og yahay oo kufaaru quraysh u diidaysa ma soo bixi lahayn laakiin rajo buu ka qabay inay inuu inuu xaramka aaday bal ilaahay aayaad buu usoo dejiyey laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhulunna almasjid alxaraama dadkii waxay u haysteen ru'yadaas markii ilaahay uu tusiyey nabigiisa in safarkan lagu geli doono markii la soo celiyey yay dad waxay rasuulkiisa adiga ma dhihno ruya laygu tusiy annagoo xaramka gelayno tawaafayno waxau ihi haa nacam laakiin ma anaa ku iri sanadkaanaan tawaafayna maan ku iri buuri way dhici doontaa laakiin hadda ma aha marka nabigu wuxuu ihi haddaan qeybka ogahay waxaa jira nina dacwo ugu yeeray maanta dhanaad ku rafaaday haddaad og tahay dacwada kaa qaadayn marka horeba iskuma lugoy lahayn marka aniga wixii ma ogin beertaana tacbanay abuuraad gelinay haddaad og tahay maanta roob inuu da-aynin mabad abuuri lahayn soo ma ah dukaankaanaad furanaysaa haddaad inaad ku khasaarta aad og ma furanayd ka leexaneed marka waxa weeyaan inaan qeybka ogeen nabi maxamedna meeshaas nagala mid uu yahay oo aniga waxba kama ogi buuri in ana ilaa nadiirun mubiin in ana ilaa nadiirun wa bashiirun liqowmin yu'minuun marka wadiifadayda waxa weeyaan nadiir dadka uga digaya xumaan iyo dhib inay ku dhacaan aan uga digaya waxaan leey jidkan ku badbaada wa bashiir baan ahay haddana kii u bishaaray liqowmin yu'minuun dadka ilaahay rumeeya wanaagga ilaahay ay ku leeyihiin dadka u sheegaa leeli oo waxaa noola sheegay ina aladiina aamanuu camilu saalixaati lahum jannaatu tajri min taxtiha alanhaar waxay ka mid tahay bishaarada ninkii ilaahay rumeey camal sanaa sameey jannay galaya ani maku dhahay fulaanow jannaad geli maku dhahay allahu aclam wax lagu khatimi doona ma ogi laakiin waxaan leeyahay ninkii ilaahay rumeey camal wanaagsan ku samaysto ilaahay janno u gelinaya liannahu ilaahay addooman kama dulminayo qofkii wanaag la yimaado wanaagu ugu jaazinaya ninkii xumaan la yimaadane ilaahay wuxuu u leeyahay xaq inuu cadaabo hadduu mu'min yahayna jannada hadhuu dambe u gadaal ka geliyo haddii kale inuu cafiyo buu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka haddii ay sugnaatay nabiga caleyh salaatu wasalaam inuusan qeybka wax ka ogeyn ilaa ilaahay wuxuu ogeysiiye maahe waxaa inoo caddaatay markaan wuxuu nabiga nooga waramay oo waxa waktigiisa aan jirin oo ka horeey ama ka dambeey inay daliil u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaas inuu nooga waramay waxyi ilaahay calaamu lhuyuub ugu yimid walidaalika fiiri tilka min anbaa'i alghaybi nuuxiiha ilayka maa kunta taclamuha anta walaa qowmuka min qabli hada aayaddaas oo fii suurati huud lagu sheegay bal si fiican u dhegeysta qisadii nabiy nuux marka looga soo waramay tafaasiisheeda iyo qoomkiisii wixii ku dambeeyeen marka looga hadlay aa ah, waxaa la yidhi waxaas adiga ma aadan joogin laakiin inagaa kuu soo waxyin adigana ma aadan ogeyn qoomkaadina ma ogeyn adiga waa lagu ogeysiiyey maxaa lagugu ogeysiyey bilwaxyi ayagane maya marka fiir wamaa kunta bijaanibi tuuri yaa ilaahay u yiri markii nabiyullaahi muuse qisadiisa looga hadlay yaa la yidhi nabiyullaahi muxamedow qisada nebi muuse yaan kuu soo waxyoon adigoon la joogin markuu ilaahay uu soo waxyoonay iyo tafaasiishii waxyiga ku qabsatay iyo markii fircown uu soo laabtay iyo wax dhex maro dhan tafaasiilaa noogula sheegay marka ilaahay wuxuu iri waxaas wax adiga aada joogtay ma ahayn laakiin maxaad ku heshay waxaad ku heshay waxi laguu soo dejiyey taas marka waxay daliil u tahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan u rumaynay kheybiyaadka uu nooga waramay in waxi uu yahay axkaamtan kaleu noo sheegayna ayaday la qabiilo tahay waxaan lena iyadana waxi weeyaan marka waxaan meeshaan ku darnay dadka wax badan oo ah uu nebiga noo sheegay oo dadka hadda ayna laga yaabaan afraad badan inaysan cilmi u lahayn namaadiij ahaana soo keen waxaan ka bilowna xadiid cumar bn khadaab fi saxiixi lbukhaari uu wariyey uu ku wariyey bukhaari saxiixiisa wuxuu uri cumar qaama fiina nabiyu sal allau alay wasalam maqaaman faahbaranaa can badi lkhalqi xataa dakala ahlu ljannati manaazilahum wa ahlu nnaari naara fiir maalin maalmaha ka mid eh yuu nabiga qiso noo bilaabay buuri wuxuu nooga soo bilaabay khaliiqada maalinkii la abuuray ilaa qiyaamada markay dhacday dadka narta iyo jannada kala galeen intii oo dhan buu nebiga noo cadday buu yiri subxaana allah intaasoo dhan nebiga min cindihi min caqlihi mau ka keenay mase waxii buu kaga keenay xadiidkii waa saxiix bukhaari bukhaariya wari fiiri markaa wuxuu nebiga ka tegay ma jirin saxaabadii oo dhan samicnaa wa atacnaa bay yidhahdeen cilmigii oo dhan way wada ogaadeen hada xadiid lawal wa xadiid athani xadiid xudayfa ibn lyamaan saaxibu sir rasuuli llahi weeyaan wuxuu ihi qaama fiina rasuul اllahi sal اllau alيyه wasalam maqaama maa taraka shayئa yakunu fi maqaamihi dalika ila qiyaami saaca ila xadatha bihi uri maalin maalmaha ka mid yuu nabigana dhex istaagay buuri marka wax uu ka tegay ma jirto maalinkaas wixii hore iyo wixii dambe ilaa qiyaami saaca ilaa waa noo sheegay buuri xafidahu man xafidahu wa nasiyahu man nasiyahu sidaasuu uri faqad calimahu asxaabii haaulaai buuri waynu ogyihiin asxaabadii maanta ila joogtay nebiga maalinkaas wuxuu noo sheegay dadoo dhan waa ogyihiin buuri markaasuu xudayfa wuxuu iri markii qaarkeed waxaa dhacaya wuxuu nebigii hore noogu sheegay aan iska iloobayaa buuri markan iloobo wixii uu noo sheegaa dhacaya buuri wa inahu layakuunu minhu shay qad nasiituhu fa araahu markaa waa dhacaya fa adkurahu kamaa yadkuru rajulu wajha rajuli idaa qaaba canhu uma idaa ra'aahu carafahu subxaan allah sow noogu cabiray wanaageeda arag nebiga wax badanoo noo sheegay aan iska ilowna markay dhacaan wixii uu noo sheegoon maalinkaas jirin markay dhacaan oon anaga joogno yaan soo xasuustaa buuri nebiga har wixii nebiga uu noo sheegay waa sidii ayna u dhaceen fiiri waxay lamid tahay buuri nin aad hore u taqiinay oo kaa maqnaaday muddo dhan uu kaa maqan yahay maalin baa si lama filaan ee hortaada kasoo baxa markaasaa waxaad leedahay war kan waaba fulaankii subxaana ar fulaan ina fulaan ahaa barsee tahay war ayaantan kumaabaan arkinbe yacni markii hore kaa maqnay maskaxdaada wuu ka baxsanay markuu yimid baad xasuusatay magaciisi iyo cidda uu yahay iyo meeshuu ka yimid iyo taariikhdiisa xasuusatay saasay iila mid tahay buuri xadiidkii labaad weeyaan xadiidka saddexaad xadiidka saxaabiga camr bni akhtab ou leeyahy alansaari qaala wuxuu uri sallaa binaa rasuulu llahi sal alla alيh wasalam alfajra wa sacida almimbara fakhaطabanaa xataa xadarat الظuhr fanazla fasalaa ثuma sacida almimbara fakhaطabanaa xataa xadarat اlcasr ثuma nazla fasalaa ثuma sacida almimbara fakhaطabanaa xataa garabat الshamsu faأkhbaranaa bima kana wbima huwa kaa'inu faaclamunaa axfadunaa buuri xadiidkii labaad muslima wari kanna muslima wari waa axaadiis saxiixa xuri maalmaha maalmaha ka mid eh uu nebiga salaada fajruuna uuna dushi buuri khudbaduu qabsaday mimbarkuu intuu fuulay khudbo qabsaday ilaa duhurkii laga gaaro duhurkii markuu na dushiu haddana mimbarkii ku laabtay buuri ilaa casirkii laga gaaro casirkii markii uu dhambeeyo haddana mimbarkii ku laabtay ilaa maqribka atwal khudbatin khataba biha albashar khudbatu rasuuli illahi sala allau alayh wasalam maalin kaamil ah min tuluuci alfajri ilaa guruubi الshamsi waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay shan iyo toban saac gaarto lannahu waxa weeyaan qoraxda markay soo baxdo ma ahayn nebigu khudbada kama bilaabin min bacdi alfajri fajarka marka qaarkeed waxaa la dukadaa sagaal saac oo habeennimo ama saddexda saad u taqaanid madiinada rasuulka nabi caleyhi salatu salaam markaa laga bilaabo ilaa qoraxda ay ka dhacda shan iyo toban saaca u dhexayso intaasuu khudba akrinaya markaasuu uri waan ka dharagnay ninka noogu wanaagsanay ninka uu xifdi badan buu ahay oo wixii nebigu u yiri istiicaabay buu yiri ayib marka waxa weeyaan taas maxay tusinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa intaas uu ka hadlay ummaddaas ma ay quraac u bixin qada ayna u bixin casriye ay soo cabin intaa loo fadhiyey ma halkaanu yalcabuun xaasha lilah waxaa loo sheegaya xaqaa'iq oo kowniye ah oo caalamkan ka dhacday kana dhici doonto ninka mu'minka ana loogaga baahan yahay siduu ula dhaqmi lahay iyo sida ay tahay baa loo cadaynaya intaasoo dhan marka axaadiida dham oo geybiyaadka loola hadlay maalmahaasaa lasoo guuriyey ayib waxaa dheeraade damiin waxa weeyaan far weynaa wax loogu qaraahay annaga damiiniinaan iska nahaye waxa weeyaan axaadiid badan oo markii taas laga reebo waxyaalo badanoo na taabsii karta yaa jirto nebiga waxyaalo badanoo intuu noo waramay waktiga uu nooga waramayna saxaabadii uu warramayna aan jirin saxaabadii iyo taabiciintii intay joogaana dhacday nebiga kadibna dhacday fiiri war baa laguu sheegay warkii laguu sheegay sidii looga sheegayaad ku aragtay ku dhaceen fiiri markaan waxyaalahaas oo kale ayaa ka mid mathalan waxaa ka mid eh nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu diray xaatib ibni abi baltaca markuu risaaladii diray ou u dhiibay nebigoo raba inuu maka ku duulo yaa nin saxaabadiisa ka mid eh oo xaatib ibni abi baltaca la yidhaahdo yaa inta risaalo qoraa naag u dhiibay qurayshu uu sii diro xor waal idiin soo socdaha iska ilaaliya nebigaa idiin soo socday naagtii markay baxday oo maalin iyo maalmo ay sii maqan tahay ayaa nabigu wuxuu yihi cali bn abi aalib iyo nin kale zubayr bn cawaam ayaa la diraa waxaa layidhi naagtaas ka daba taga meeshaas beertaas fulaan aad ugu daba tegi doontaan kitaabka ay wadona kasoo qaada buu yiri naagta ma ogi kitaabka wax ku qoran waa loo dhiibay naagtii waa laga daba tegay waxaa layidhi kitaabka aada wadid oo lagu dhiibo inaad qoraash u geysa ay tahay noo dhiiba li markaasay tahay subxaan allah waxaan wada male dadkan saxaabiyo waayo nebiga yaqiinan u qabaan waxbeen inuusan sheegayn dadkan oo mudabdabiinta oo maanta jira oo kale ma ah waxaynan dhegeyso warkan kuu soo gaabinayna nebiga nasoo soo diray been ma sheegaa ma maclish asaana yiri naagtaas kitaabe wadan kasoo qaada haddaad keeni waaysaa layiri dharka dhanaan kaa dhegeyna markaasaa waxa weeyaan waxa weeyaan hagoogteeda ama tinteeda dhexdeeda ay gelisay kitaabkii ama risaaladii kasoo dhex bixisay u dhiibtay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladaas markuu xaadib qoray ma nebiga ma ogay wa hal kaana yastatiic xaatib an yaktuba risaalatan alrasuul yaclamu biha laa yumkin marka ma ogeen nebiga maxaa lagu ogeysi waxi waxyigii maxay noqotay hadirtaan sunnadii nebiga waa hadda aayad qur-aan oo noo soo degtay oo nebiga lagu yiri gabadhaas magaceeda kaa la yiraahda risaalay madaxa ku wadaa ha laga soo qaado aayadna tiri ma jirto nebiga maxaale le waxyaa loo soo waxyooday waa loo sheegay saxaabadii buu amar siiyey halasoo qabta buuri aayaad kalaa soo degtay oo lagu canaananaya xaatib laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa yaa lagu yiri qisada waa macruuf suurat mumtaxina akhri bilowgeeda marka fiiri taas waxay daliil u tahay nebiga in loo soo waxyooday waxyina uu ku dhacmay dadkii markay tageen naagtii ay risaalada soo bixisay dadkii saxaabada hore bay uu ogaayeen nebiga inuusan been sheegeyn laakiin haddana sidii warkii ugu sheegay markii u dhacday iimaanka haddana waa sii ziyaada nin aadan been ku sheegaynin maanta meeshaas fulaan tag waxaasaad la kulmi doontaa haddii lagu yidhaahdo ninka aadan been ku ogeyn waad ka rumaysanaysaa haddana wixii haddii siduu kugu sheegay ay usii dhacaan haddana waxaad aada usii qaadanaya runtiisii ayib taa waa qiso weeyaan oo la taaban karo waxaa kamid i ah qisooyinka dhacay nin cadiy ibni xaatim la yidhaahdo wuxuu ri anuu nebiga la fadhiyo qisada way dheertahay af soomaaliyan kugu soo gaabinaya haddii alfaadeeda akriyo wax badana iga tegaye yaa ninaa u yimid buuri ilaahay rasuulkiisiyo gaajaan nahaysa buuri waxa weeyaan abaaro iyo dhibaa nagu dhacay marka maxaad eh, tala nin kalea u yimid ilaahay rasuulkiis jidadkii waa nahay buuri tuuga jidadkii naga goysa wixiiyanoo wadna gacantiinaa laga baxsanaa buuri marka nebiga markuu saas arkay dadkii ay rafaad sheeganayaan uu nebiga wuxuu la hadlay ninkii cadiyo la fadhiyey markaasuu caadiyow ninka cadiy bni xaatimow hal ra-ayta alxiira layiri meesha xiira la yiraahdo oo ciraaq ku dhex taalo weligaa ma aragti markaasuu yihi lam arahaa waqad umbitu canhaa buuri ma arkin laakiin waa lay sheegay haddaa lagu yiraha fulaan ma taqaana waxaad leedahay maalan ninkii ma taqaana waxaad leedahay ma aqaana laakiin waa maqlay ninkaas ayib markaasuu nebigu wuxuu uri haddii ay cumrigaada ou dheeraado waxaad arg waxaad arki doontaa hadda ninkaasoo kama sheeganay jidgoyn maka sheeganayo maalin baad haddaad cumrigaada dheeraada arki doontaa gabadha xijaaban inay meesha xiira kasoo baxdo ayadoo maka u socoto laa takhaafu axadan ila allah dhulka ammaanka imaan doono oo ilaahay sabab ugu dhigi doono ummadayda gadaal diinta faafi doonto shareecada dadka lagu xukumi doono dadka aamin ay noqon doonaan waxaa dhici doonta maanta jidadka la mari la-yahay maalin ay halnaa keligeed dumarka waa hilib socdaa la yidhaahda keligeed intay soo baxda wax ay ka cabsanayn aan jirin ayib markaasaan waxaan isweydiiy buu iri allah nabigu wuxuu sheegay ayna ducaaru tayi-in baan iri aan isweydiiye anaa hoos iska iri oo maalinkaas qoladii reer tayi la dhihi jiray oo tuugada ay ku badnaan jirtay maalinkaas intay aadayaan yacni ma dadkii baa wada wanaagsanaanaya waa wax la yaabsaday wuxuu iri adduunyada dhamaa bay gubeen bu iri tuugay ku gubeen markaasuu nebiga isagoon usii istaagana wuxuu iri hadday nolosha kula dheeraata buu iri waxaa dhici doonto bilaada faris in la fura doono oo dahabka yaalla lala soo wareegi doono kisra ibnu hurmus dahabkiisa in lasoo waree lala soo wareegi doono marka waa dad magaaladii ay joogeen markaas amnigoodii khatar uu ku yahay yaa waxaa loo sheegay in islaamku uu faafi doono kisra iyo dhulkiisa la qabso doono markaasaa waxaa leyihi hadday cumriga kula dheeraada waxaad arki doontaa nin kasta inuu soo bixi doono dahabka gacantiisa inuu kasoo buuxiyo ou leeyahay dahabkan yaa iga aqbalay maanta faqrigu ninkan ka sheegana maalin waxaa dhici doonta in dahabka lasoo xaabiyo laleeyahay yaa dahabkan iga qaadana oon ku sadaqaysta uuna helinin axad ka aqbalo xadiidkii waa dheeryahay maxaa loo warramay hadda caddi wax yar haddii cumrigaada dheeraado wakti aanan dheeraynay dhici doontaa laakiin haddii aniga waqtiga aan dhimana ila dhimatid waa goonigeeda wuxuu ihi caddi waxaan gaaray buuri ou ilaahay indhahaygii ugu tusiyey fara'aytu daciinata tartaxilu min alxiirati xataa tatuufa bilkacbati laa takhaafu ila allaha buuri waan joogay buuri arrintaasoo dhacday fiiri maalinka leh oo laga loo waramayay maalinkaas waxa oo arrintaa dhici doona wax ka fogaa jiray wuxuu iri wa kuntu fii man iftataxa kunuuza kisra ibnu hurmus wuxuu iri waxaa weeyaan aniga waxaan ka mid ahay dadkii faris dagaalka ka galay ee kisra kunuustiisii gacanta kusoo dhigay cumar ibn khataab zamankiisii weeyaan wuxuu iri waxaa ii dhiman maalinka intay adduunyada lacagti badato dahabka la qeybi doono si loo kala qaatana la waayi doono oo dadka iska diidi doonaan na waa dhici doonta haddii cumrigayga dheeraado laakiin hadda weli ma dhicin buuri marka wixii loo sheegay qaar ka mid ena waa dhacay indhihiisuu ku arkay maalinkii loo waramay wax maqano geyb ay ahaayeen asigaa indhihiisu ku arkay marka maxay taas daliil u tahay haddii uu ahaan lahay nebiga waxuu caqligiisa kaga hadlay haddii u ahaan lahayn wax bini aadam caqligiisa kaga yirmaa sida sida loo yiri u dhaco nin beenlow maanta u tag waxyaalo badan uu ku daldalaya waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona kaysaa been doona wixii ma dhacayaan jawaabti waa la ayib marka ashyaadaas inay dhacdo nebiga fii waqtihi ay dhacdo waxaa ka mid ah mathalan inuu nebiga waramay najaashi inuu maanta dhintay buuri asoo madiine joogo najaashi oo ethoobiya joogo yuu ri maanta waa dhintay salaad janaasa lagu dukado dadkii etoobiya ka soo baxay waxaa waaye ilan tijaaraa ka dhexaysay ee muslimiinta ahaa ama dadkii kale ahaa maalinka uu nabiga sheegay inuu najaashi dhintay ay warrameen inuu dhintay marka fiiri siduu wuxuu u warramay iyo qeybiyaadka u dhici jireen nabiga caleyh salaatu wasalaam marka haddii waxyaala qeybiyaad ee nebiga intuu warramay intoon annaga nooleen ay nagu dhaceen aragnay waxaa inoo caddaatay nebiga run inuu ka sheegay sidaasoo kale waxay dhici doonta waxaa nebiga uu ka warrami doono wuxuu ka warramay aan dhaha oo dhici doono inay sidaas u dhici doono ama anaga aan gaarno amana yaanan gaarin in khuruuji yajuuj wamaajuuj soo bixi doonaan in eh, maxaan ku iraadaa ciisa lasoo bixi doono in daaba ay soo bixi doonto mucjizaad qur-aanka qaar lagu sheegay qaar nebiga uu dhammaystiray kulli sideeda ay u dhici doonaan marka intaas waxa waaye waa waxaan ugu talagalnay hordhac inay noo noqoto hordhac inay noo noqoto oo aan aamino nebiga intuu ka noogaga hadlay inta u badan kheybiyaadka wa waxa maqan wuxuu nebiga noogu waramay waxyun min allahi tabaaraka wa tacaala marka taas waxay daliil u tahay in nabiga calayhi salaatu wasalaam min cindi nafsi uusan ugu hadlin ee bicilmin oo uga hadlay bay daliil u tahay waxaan marka geli doonaa axaadiidtii nebiga ahayd oo laga soo wariyey ee noo cadcadaynaysay sunnada nebiga dhan inay waxyi tahay yaan geli doonaa darsiga noogu soo xigo sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin